bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu annowcu asaabicu wاthalaaثuun macrifatu lmasiidi macrifatu lmasiidi fi اlasaniid halkan wuxuu ka gelayaa almasiid fi mutasili اlasaniid wax la yidhaahdo nooc la yidhaahdo noocan wuxuu ka dhashaa wahmi raawi ruwaadda ka mida uu sameeyo ayuu ka dhashaa xaqiiqadiisuna waxa ay tahay raawi ruwaadda ka mida sanadka inuu ku siyaadiyo qof aan ku jirin inuu ku ziyaadiyo xaqiiqadiisu sidaas weeyaan an yaziida raawin fi lisnaadi rajulan lam yadkurhu gayruhu haddii marka siyaadadaas ay qalad tahay oo wahmi ay tahay riwaaye dariiqa ka soo horjeedo oo aynan ku jirin siyaadada wuxuu noqonayaa xadiidkii saxda ahay waa musnadka saxiixa ah haddii siyaadadu ay sax noqoto oo nuqsaantu wahmi ay tahay ama dacfi ou xaggeeda uu ka jirana naqsiga sanadka naaqiska ah waxaa lagu magacaabaa almursalu alkhafiyu waa baabka kan ku xigo kan ka soo horjeedo siyaadadaas saxiixa ahna almasiid fii mutasil alasaniid ma la dhahaayo ma laysugu isugu daraayo labada si fiican u fahma ayib raawiga haddii uu sanadka ku siyaadiyo qof oo maalan wuxuu yidhi cataa can taawuus can ibni cabbaas aawuusuu ku ziyaadiyey cataa can taawuus can ibni cabbaas ruwaadda kalena waxay wariyeen maalan cataa can ibni cabbaas oo biduuni taawuus haddii marka taawuus in lagu daraa ay tahay wahmi ama kalad riwaayadan cataa can ibni cabbaas jaadadii waay middaanna ziyaadada kaladka ay ku jirta maxaa lagu magacaabayaa almasiid fi mutasili اlasaniid ayaa la dhahaya mararka qaara ziyaadadu ay saxiix tahay cataa can taawuus can ibni cabbaas mararaysa maalan tan ziyaadada ay ku jirtaa sax ahba oo meesha marka midda naaqiska oon ziyaadada wadanin ayay qalad culummada ku xukumeen maalan midda naaqisada mursal khafi ayaa la dhahayaa midaan zaa'idada masiid fii mutasilin asaaniid maa dhahaysaana maya waxba ma la dhahay waa waa jaadadii iyo sidii saxda ahayd ayib intaas waa waa arrin arrinka labaadoo idan in la ogaado u baahan waxay tahay mowdica ziyaadada ay ku timid meelna ziyaadaa jirto meelna ma jirto laba sanadaan isku garab wadnaa meesha nuqsaanta lagu tuhmaayo oo naqsiga uu ka jiro haddii uu yahay samaac uu ku jiro oo maalan mithaalkii haddoo kale cataa can ibni cabaas cataa baa maalan wuxuu yihi qaala cataa samictu bna cabaasin radia allaahu canhumaa yaquulu kada wa kada mar haddii samictu ay timid irsaal khafi a ah ma jiro riwaayadan naaqiskaa sax ziyaadadana marka maxay noqonay marka tan ka soo horjeedada ziyaadada wahmi noqonayso almasiid fi mutasil lasaniid meesha <coughs> meesha marka ay ziyaadada ku jirto ayaa la fiiriyaa sanadka aan ziyaadada lahayn haddii samaac ama taxdiid ama ikhbaar haddii uu ku jiro oo cancano aynan ahayn meeshaas nuqsaantaas nuqsaan sax ah waxaa soo horjeedana waxay noqonayaan almasiid fii mutasili ilasaniid marka la dhihi karo irsaal khafiyaa jira waa hadday cancana meeshaas ay ku jirto cancanaa ku timid cataa can ibni cabaas halkaanna waxaa timid cataa can taawuus can ibni cabbaas markaas waa in baxhi la galo waa dhici kartaa marka middaan cancanada leh in ay wax ku jiraan oo murs irsaal khafiya uu jiro nushatu nadarkana aad u baxhiyo oo meeshaas oo kale yacni aad u si fiican u faahfaahinayo wa huwa an yaziida almasiid fii mutasili lasaniidka wa huwa an yaziida waa inuu ziyaadiyo raawin raawi fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa rajulan nin inuu ku ziyaadiyo ninka oo lam yadkurhu gayruhu gayrkii ounan sheegin wahaadaa yaqacu wahaada kani yaqacu wou dhacaa kaiiran in badan fii axaadiida mutacadidatin axaadiid badan buu ku dhacaa marka la baranayo kutubtan ummahaatu sitaha iyo ayaa mihaaladeeda ay imaadaan ood arkaysaa riwaayo ziyaada sanad lagu daray iyo midaynan ku jirin iyo oo laleeyahay midaan ziyaadada waa almasiid fii mutasili ilasaniid yacnii ziyaadada waa qalad waaye laga wadaa markaas midda kalaa sax ah mararka qaarna naqsigaa irsaal lagu xukuma khafi ah ziyaadadii baa saxiix waaye la leeyahay ayb halkaasaa amhiladiisu ay jirtaa waqad sanafa alxaafidu alkhatiibu albaqdaadiyu fii dalika kitaaban xaafilan ayuu ka allifay ayb kitaabuu ka allifay marka ayb waxaa la yidhaha tamyiizu lmasiid fii mutasili اlasaniid tamyiizu lmasiid fii mutasili اlasaniid waxyaabahanuu marka ka qoray qaala bnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi wa fii bacdi maa dakarahu nadarun waxyaabaha uu sheegay qaarkeed nadar iyo daymaa ku sugan de nin baxhi iyo samaynayo dabcan si walba uma uma saxsanaanayo mararka qaar baa laga yaabaa in wax ka imaadaan wamathala bnu laakiin adigu inaad fahamtaa lagaa rabaa xaqiiqat lmasiij fi mutasili lasaniid waa in raawi ou sanadka ku daro qof ziyaado oo qof aynu la yimaado oo ragga kale aynan la imaanin marka marna ziyaadadaas qaladaa lagu xukumaa marna waa saxsan tahay haddii qalad lagu xukumo ayaa la dhahayaa almasiid fii mutasili lasaniid markaasaa la dhahaa haddii ziyaadada sixa loo xukumo ma la dhahaayo marka idan almasiid fii mutasilil asaniid waxay ka mid tahay waxyaabaha eh, xadiidka marduudka imaa lisaqdin aw dacnin ayuu u noqdaa marduud isagu marka waxau ku jiraa qeybta dacniga raawi ayaa la dacninayoo la duraa maxaa lagu durayaa wahmi iyo ismoodsiin ayuu la yimid ziyaadu ku daray sanadka oo aan ku jirin markaasaana almasiid ou imaanayaa magacaas ayb haddii marka riwaayada naaqisada ah ay saxiix tahay ayaa masiid fii mutasil asaniid imaanaya ilaa markaa ziyaadadu waa wahmiye haddii laakiin ziyaadaduba ay sax tahay oo bilqaraa'ini watatabuc wa jamci turuq lagu soo ogaaday ziyaadadu waa jaadadii riwaayadan kale ayaa la dhahayaa mursal khafi wamathala bnu salaax hada nawca wuxuu ku mihaalay bima rawaahu bacduhum qaarkood waxay wariyeen can cabdillaahi bni lmubaarak can sufyaana can cabdillaahi bni yaziida bni jaabir qaala xadaanii busru bnu cubaydillaahi qaala samictu abaa idriisa yaquulu samictu waatilata bna alasqac qaala samictu abaa martha diini alghanawiya yaquulu samictu rasuul اllahi sala allahu alayhi wasalama yaquul laa tajlisuu cala alqubuuri qubuuraha fadhiisanina korkooda walaa tusalluu ilayha wa rawaahu aakharuuna kuwo kalena way wariyeen can ibni اlmubaarak cabdullahi bn ay ka wariyeen ayb falam yadkuruu sufyaan sufyaan ma aynan sheegin oo waxay dhaheen cabdillaahi bn lmubaarak can cabdillaahi bni yaziid marka haddaa maxaa isgarab yaallana laba tusaale dariiq sufyaan lagu ziyaadiyey sanadka iyo dariiq uunan ku jirin wa qaala abuu xaatimin araasiyu abuu xaatim waxa uu yidhi wahima bnu lmubaarak ibnulmubaarak waa wahmiyey fii idkhaalihi gelintiisa uu geliyey abaa idriisa fi lisnaadi waa ziyaado labaad u ata cabdullaahi ibnu waa wahmiyey buu yidhi gelinta uu geliyey sanadka abu idriis oo yani waxaa jaada buu leeyahay xadaanii busru bnu cubayd illaahi qaala samictu waathilata bna alasqac oo abu idriis waa ziyaado oo uu sameeyey cabdullah bn mubaarak ayb fahaataani ziyaadataani waa laba ziyaada marka tan marna sufyaan baa lagu ziyaadiyey sanadka marna abu idriis marka almasiid fii muttasil ilasaniid buu ka dhigay markataas annowcu athaamin wahalaahuun macrifatu alkhafiyi min almaraasiili macrifatu alkhafiyi min almaraasiil mursalkii khafiga ahaa macrifadiisii ayuu u baab yahay inqiaaca sidiisa musalaxa laba u qeybsamaa inqiaac jeli iyo khafi inqidaaca jeliga waxaa la yidhaha midka taariikhda lagu fahmi karo oo haddii qofka la yidhaahdo ninkan mathalan raawigan wuxuu dhashay markuu sanadku ahaa boqol sheekha uu ka warinayana sagaashan iyo sagaalkiibuu dhintay labadaa nin kala warinaysa waa iska caddahay soo maha inqidaac jeli baa la yidhaha kaasna ayb inqidaaca khafigaana laba u qaybsamaa mudallaska iyo irsaalka khafiga taariikh haddaad baarto ma ku soo ogaa kartid ayib haddaba marka tadliis iyo irsaal khafi maxay ku kala bedelan yihiin tadliisku raawiga ninka uu ka warinaayo waa la kulmay waaba sheekhiisa oo wax ka qaatay ou la kulmay laakiin xadiid mucayana ayuunan ka maqlin uunan ka qaadanin tadliis waa kaas irsaalka khafigana isku casri bay noolaadeen raawigan iyo ninka uu ka warinaayo isku waqti bay noolaadeen laakiin weligood islama kulmin ma la fahmay irsaal khafi marka waxa uu yahay adiga dad aad isku casri nooshihiin oo aadan weligaa arkin sooma jiraan waa buuxaan ayb irsaalka khafiga marka raawiga ninka uu ka warinaayo ee sheekhiisa uu ka dhiganayo oo can fulaan uu dhahaayo ayaan aynan isla kulmin waa isla caasireen laakiin islama kulmin irsaal khafi kaasaa leedahay ha ku qaldamin mursalkii aan soo marnay caadiga ahaa mursalka aan soo marnay inqiaaciisu waa jeli asaga lanna mursal maxaa la dhahayana maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam taabici inuuna nebiga soo gaarinna nin kasta waa ogyahay sidaa ma tahmsa laakiin kan ma la fahmi karo labadaa nin hadaad taariikhdooda isku fiiriso waa isku taariikh isku wakti bay noolaadeen kanna wuxuu dhashay boqolkii ninkaanna wuxuu dhashay sagaashan iyo sagaal sanadku markuu ahaa matalan ama sagaashan iyo sideed ayuu dhashay marka waa isla egyihiinba taqriiban waa isa soo gaari karaan waa iska maqli karaan laakiin ma aynan isa soo gaarin taas marka culummadaa soo saaraya say ku ogaanayaan waxay ku ogaanayaan tatabuc iyo istiqraa oo maalan waxaa laleeyahay fulaan rixlo dhan ma laha ninka uu ka warinayana weligiis ma tegin magaalada uu ninkan ku nool yahay irsaal khafi kaasaa lahaa marka mursalkaas khafiguu rabaa inuu kuu sheego irsaalka khafiga ciladiisu cilo khafiya waa ogow cilo oo iska daahira ma aha ayb wa huwa isagu yacumu lmunqaica wal marka inuu isku xijiyo nugtaa ku jirto waa daa sheegaya lianna haddii almasiid fii mutasili alasaniid la dhihi waayo oo ziyaadadu ay saxiix noqoto irsaal khafiya ma jiro markaas haddii ziyaada yani irsaal khafiya jiro cafwan haddii ziyaadadu ay wahmi noqotona irsaal khafi ma jiro calaaqadaasaa ka dhexaysa labadan baab marka wa huwa yacummu wuxuu camimayaa almunqaica iyo walmucdala aydan marka mursal layidhaha labadaba waa camima wqad صنف alkhaiibu albaqdaadiyu fii dalika kitaabahu lmusamaa kitaabkiisa lagu magacaabuu ka sanifay bitafsiili limubhami lmaraasiil atafsiil limubhami lmaraasiil wa hada nawcu noocan inamaa yudrikuhu waxaa haleelo nuqaadu lxadiidi xadiidka dadka aad u naqdiyo axaadiista aad u yaqaano wajahaabidatuhu aad xadiidka aad u garanayaan qadiiman waxadiian hore iyo dambaba waqad kaana shaykhunaa ibnu kathiir wuxuu leeyahay sheekheennu wuxuu ahaa alxaafidu almiziyu imaaman fii dalika ayuu ku ahaa wa cajaban min alcajabi cajab ayuu ku ahaa cajabka ka mid ah faraximahu llaahu allah u naxariisto wa balla bilmakfirati tharaahu allah ku qooyo caradiisa dembi dhaaf fa ina alisnaada idaa curida calaa kathiirin min alculamaa maxaa yeele wuxuu yidhi isnaadka haddii loo bandhigo in badan oo culummada ka mida ah, miman lam yudrik kuwaasoo aan haleelin hiqaati rijaali wa ducafaa'ahum yacni aan cilmi u yeelanin ruwaadda hiqaadkooda iyo ducafadooda qad yaktaru inuu ku kadsoomaa la arkaa bidaahirihi sanadka daahirkiisa wa yaraa uu arko rijaalahu rijaashiisa hiqaatin inuu u arko fayaxkumu bisixatihi uu xukuma markaa walaa yahtadi uunan ma ku hanuunaayo limaa fiihi waxa ku jira sanadka oo min alinqitaaci ah aw ilicdaali aw ilirsaali ah liannahu qad laa yumayizu asaxaabiya min ataabiciyi dadka qaar waxaa laga yaaba saxaabiga taabici inuunan ka aqooninba ayb icdaal iyo waaba iska cila daahira waa kuwaase muhiimku warkan muhiimkiisu wuxuu yahay irsaalka khafiga inuu yahay cila khafiya oo ay hele daahirka sanadka markaad fiiriso waa ku toosan yahay oo waxaad leedahay ninkan ninkan waa soo gaara kanna kan waa soo gaaray kanna kan waa soo gaari ayb midkan waa iqo kanna waa iqo kanna waa iqa kanna waa iqa ayb shuduud ma jiro ayb waxaad is leedahay marka xadiidkan saxiix cilana adiga kuu muuqan mayso laakiin cilla khafiyaa jirto oo ah raawigan ha soo gaara ninkan xagga waqtiga laakiin waxba kama maqlin mana is arag waa cillo khafiya marka midaas waa midda uu tilmaamayo qofka marka hadda haddii uu rabo inuu waxaas baxsiyo inuu maalan waxbuu ka shakiyey ama raawi baa laysku khilaafay fulaan waa ka maqlay maya kama maqlin ayaa laysugu khilaafay ama adigii baaba rabta inaad ogaatid ninkan inuu ninkan waa isla caasireen laakiin inuu sheekh u yahay ama uu wax ka maqlay yaa la rabaa in la ogaado xaggee laga ogaanana meesha ugu muhiimsan oo laga ogaado waxaa ka mid a jaamicu taxsiilka jaamicu taxsiil fii axkaami almarasiil lilxaafid alcalaa'i qaybta dambe fasal dhan ayuu qoraa wuxuu ku socdaa weliba xuruufta alifkuu ka bilaabaa ilaa ya ayuu geynaa ruwaadda intiiba culummadii hore ay ka sheegeen irsaal khafi ah wixii wax lagu sheegayba irsaal khafi inuu ku jiro sanadkiisa wuu sheegaya isaga marka waxuu ka soo qaadaa imaam axmed abuu xaatim kutubtii cilalkau daalacday wararkoodu ka soo bixiyey marka meesha uu ku qoray marka meelaha laga feerinayo meelahaasoo kalea ka mida ah. waxaa kaloo ka mid a ah tuxfatu taxsiil oo uu leeyahay waliyudiin alciraaqi alxaafid alciraaqi wiilkiisa waliyudiina iskale isagana waa kitaab saasoo kale u samaysan marka xadiidka marka lagu jiro raawi adiga aad ka shakisan ama aad khilaaf un aragtay xataa ninkaan ninkaan waxma ka maqlay mase kama maqlin khilaaf haddaad aragta xataa waxaa u baahan tahay inaad kitaabadaas ka raaji kutubtan kalena waa laga helaa oo waaweyn oo tahdiibulkamaalkaoo kale tahdiibulkamaalka imaamulmizi uu leeyahay miisadiisa waxaa ka mid a raawiga markuu u tarjamo wuxuu qorayaa rawaacan dadka uu ka wariyo ayuu liis gelina weliba sida xuruuful tartiibka hijaa uu ku wadaa mizi markuu soo dhammeeyo ayuu leeyahay wacanhu isaga waxaa wax ka wariyey inta ka wariso haddana dhiga weliba si mushab oo isaga u dhiga ibnu xajarka tahdiibu tahdiibka soo gaabiyaa ibnu xajar isagu wuu soo gaabiyaa laakiin mizi ma soo gaabinayo baabkan marka mizigaa ku fiicnaanayo tahdiibulkamaalka inaad marka ka fiiriso isaga marka wuxuu dhigaa meeshaas min khilaalihaa wixii irsaal khafiya iyo wixii kale waa kala sheega oo wuxuu ku riwaayatuhu can fulaan mursala wa fulaan mursala wakhtulifa fii riwaayatihi can fulaan wixii uu sheega marka kitaabada marka maahan keliya kuwa taqriib iyo keliya maahan taqriibkuna markaa degdegsanto iska kaa anfaca raawiga hiqannimadiisi oo kaa anfaca tahdiibka xoogaa waa ka war badan yahay tahdiibulkamaalka maadadan iyo kale waa ku fiican yahay ayb meelaha kaleo iyadana loo aaneeya waxaa ka mid a ah taariikhulkabiirka bukhaari taariikhulkabiirka imaamu lbukhaari isagana waa muhim waxyaabuu sheegaa sidaasoo kale ah bal asaga axaadiiowba dhigaaba xataa ayb marka ninka xadiidka barana kutub badan u baahan yahay kutub aad u badan u baahan yahay maaha wax oo iska waa cilmiga ugu yani kutub badan marka haddii hala daalacda la yidhaah fanni kastoon musalaxa ku qaadanayno kutubuu leeyahay haddii kutubtaas qofka uunan baxhi markuu samaynayo muraajacayninna naqsi baa gelaya ayb wallaahu lmulhimu lisawaab wamathala hada nawca noocaan wuxuu ku mihaalay ibnu salaax bima rawa alcawaamu bnu xawshabin can cabdillaahi bni abi awfa qaal kaana rasuulu llahi sal l l slam ida qaala bilaalun qad qaamat isalaa nahada wa kabbara qaala alimaamu axmed waxau yidhi lam yalqa alcawaamu ibna abi awfa cawaam ibnu abi awfa lama kulminuu yidhi fiiride waa isla mucaasaroodeen laakiin liqaa aan jirin yacni fayakuunu munqaican buu noqonayaa beynahumaa dhexdooda fayudacafu alxadiidu xadiidkaa lagu daciifinayaa lixtimaali annahu rawaahu suuragalnimada ay leedahay inuu wariyey xadiidkaas can rajulin daciifin canhu nin daciifa ah inuu ka wariyey ninkaa daciifka ibnu abi awfa uu ka warinayo ayaa dhici karta marba haddaynan wada kulmin halkaana marka irsaalkii khafiga ah waa kaas marka fatxulbaarigana aadaa isagana ma mithaal tadbiiqi ah waay fatxulbaariga waxyaabahanoo ka masiid fi mutasil ilasaniidka irsaalka khafiga iyo aad buu u dhiga kutubtan tirmidiga iyo abu daawuudka iyo nasaa-iga iyana waa u banbaxaan mararka qaar mararka qaar way u banbaxaan waxaan dhan marka waa tadbiiqooda waa in la akhristo kutubtaas xadiidkan annawcu taasicu wathalaathuun nooca soddon iyo sagaalaad macrifatu saxaabati radia allaahu canhum ajmaciin saxaabi marka in la bartaa maxaa ku xiran ee waxaa ku xiran mursalka xadiidku inuu mursal yahay inuu musnad yahay lama kala garanayo haddaadan saxaabiga aqoonin laabudda saxaabiga in la barto wasaxaabiyu saxaabigu man ra'aa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ninkii rasuulka arkay weeyaan fii xaali islaami raa midka arkaayo islaamnimadiisa xaaladaa dhexdeedana uu ku arko yacnii waa inuu islaamnimo ku arko isagoo muslim ah wain lam tadul yaynanba dheeraanin suxbatuhu lahu saaxiibtinimada uu nebiga la saaxiibay dheeraanin wa in lam yarwi canhu shay-an waxba younan ka warininba mar hadduu nebiga arko isagoo muslima saxaabi waay ayb hada qowlu jumhuuri lculamaai weeyaan khalafan wa salafan kuwii hore kuwii dambe tacriifkan man ra'aada laakiin waa laga fiican yahay leanna man ra'aada wuxuu saarayaa saxaabadii indhaha la-ayd saxaabo indhoolayaala jireen oo nebiga la caasiray la joogay kuwaas saxaabo maahan maa la dhahayaan haddii man ra'aadaan la qabto la dul istaago waa ka baxayaan saxaabada waxaa ka fiican marka man laqiya in la yidhaha ninkii la kulmo inninkii la kulmo walidaalika ibnu xajar nuqbatulfikerka saxaabiga markuu tacriifinaya wuxuu yidhi man laqiya anabiya sala allahu calayhi wasalama mu'minan bihi wamaata cala alislaami walow takhallalat fiihi riddatun cala alasaxi ninkii rasuulka la kulmo la kulmadaasaa fiican marka indhoolayaalka iyo keyrkood waa soo gelayaan ayb kuwan laftirkoodana man ra'aada saa unbay u jeedaan man laqiyada unbay ka wadaan waxaa la shardiyey marka qofka arkaaya nebiga ee saxaabiga noqonaayo xaaladdaas uu nebiga arkaayo inuu rumaysan yahay oo mu'min uu yahay maxaa baxay marka isagoo gaal ah haddii uu rasuulka arko ee nebigu uu dhinto weli ninkaasoo gaal ah ee gadaal uu ka islaamo taabici unbau iska noqona maane saxaabi waa dhammaaday suxbadu maxaa yeele waa sharaf markaas nebigu uu arkaayo waa inuu iimaan ku arko isagoo mu'mina u arko ayib wa maata cala lislaamina waa shardi oo hadduu inta arkay nebiga sal ll ly salam la kulmay isagoo mu'mina diintii ka baxay oo gaalnimadaas ku dhintay saxaabinimadii waa burtay lianna ilaahi subxaanah watacaala wuxuu yidhi waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira acmaashoodii waa burtay suxbaduna acmaashaasay ka mid tahay burayso ayib waa ridoobay waa soo islaamay haddana islaamnimo ugu dambayntii ku dhintay saxaabinimadii waa u joogtaa waa la gartaan malayna saxaabi marka tacriifkiisu sidaas wa ah. hada qowlu jumhuuri alculamaa'i khalafan wa salafan waqad nasa wuxuu caddeeyey calaa ana mujarada aru'yati waqad nasa waxaa caddeeyey calaa ana mujarada ru'yati aragtida keligeed kaafin inay ku filan tahay fii itlaaqi suxbati saxaabinimo in lagu itlaaqa qofkaas albukhaariyu iyo abuu zurcata wagayru waaxidin oo miman sanafa fii asmaai saxaabati wax ka alifeen kabni cabdilbar wabni mandah wa abi muusa almadiniyi wabni alahiir fii kitaabihi alghaaba usdu lghaabahu ka wada fii macrifati saxaaba wa huwa ajmacuhaa midka ugu kulmin badan waay wa aktaruhaa ugu badan fawaa'idda xagga faa'iidooyinka wa awsacuhaa ugu waasacnimo badan athaabahum ullaahu jamiican allah thawaabiyo kulligood yacnii aragtida qofka uu nebiga arkaayo isagoo muslima waa ku filan tahay saxaabinimo inuu wax ka wariyaa shardi maaha sidaan marka haddaan dhahno saxaabada yaa soo gelaayo ninkii la dhalay yacni intuunan nebiga dhimanin wax yar ka hor cunugii la dhalay ee nebiga loo geeyey arkay saxaabiyu noqonay yaa ka mida marka maxamed ibnu abi bakar oo kale maxamed ibnu abi bakar wuxuu dhashay xajatulwadaaci markii nebiga asxaabtiisu ay dulxulayfe maraayeen ayay asmaa bintu cumays dhashay maxamed ibnu abi bakar waatii nebiga uu yidhi hoosta wax ku buuxi qubayso xarmo ati uu ku yiri ninkaas markaas dhashay nebiguna goormuu dhintay markaa waxay ahayd dulqacda aakhirkeeday ahayd markaas ay dhalayso nebigu wuxuu noolaa kadib dulxija oo dhan bisha ku xigto iyadana ah muxaram safar rabiicul awalna waa dhintay marka ninkaa isaga dhanba saddex bilood ayuu jiray markuu nebiga dhimanayay sal l slam maxamed bn abi bakar haddana maca daalika saxaabi oo saxaabinimadiisa waa saasay ku sugnaatay maxaa yeele nebiguu arkay mar hadduu isha ka qaaday waa saxaabi laqzi baa marka jiro laysku xujeeyo oo waxaa la yidhaahdaa qof saxaabi ah xadiidkiisuna mursal uu noqonayo sheeg kuwan leanna hadda maxamed ibnu abi bakar da-ow nebiga wax uga wariyey ma jiraba markuu nebiga dhimanayo laba biloodu jira ama saddex bil ma ka weri karaan rasuulka sal slam haddii marka maxamed ibnu abi bakar oo kale uu yidhaha qaala rasuululahi sal ly salam xadiidkaas waa mursal mursal saxaabina maahane ogow mursalka saxaabiga waa la aqbali jiray kan waa mursal taabici qaala rasuululah yiri buu la mid yahay marka xagga riwaayadana taabici buu ka yahay xagga fadligana saxaabiyuu ka yahay ma fahamteen ayb ya maxaa tiri mukhadram shaqanuguma laha mukhadram anaga ma ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa mukhadram saxaabi maaha maogta maya mukhadramku saxaabi maaha mukhadram wuu keeni doonaa waxaa la yidhaha nin waktigii rasuulka soo gaaray nebigana aan la kulmin arkin isaa u nebiga uu dhintay isagoon arkin uu nebiga dhintay saxaabi maahan soo maha waa taabici ninkaas mukhadram marka waxaa loo yidhi xoogaa waxbay uga soocayeenoo xagga daada iyo inay la caasireen rasuulka iyo mukhadramka riwaayadiisu waa riwaaya mursala iyadan nin mukhadramo nebiga la caasiray laakiin aan arkin hadduu qaala rasuulullah yidhaha waa mursal waa mursal ou la yahay mursal saxaabina maaha qaala ibnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi marka kutubta laga alifay saxaabada waa badan yihiin waxaa ugu caansan buu ku yidhi ibnulaiirkiis usdul haabaha ibnu mandab kitaab uu leeyahay isagana ayb ibnu cabdilbar isticaabka uu leeyahay qaala ibnu salaax ibnu salaax waxau yidhi waqad shaana wuxuu ku ceebeeyey ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar kitaabahu kitaabkiisa alisticaab bidikri maa shay sheegitaankiisa shajara ka dhexdhacay bayna beyna saxaabati saxaabada dhexdooda mimaa talaqaahu wixii uu ka qaatayna ah min kutubi alakhbaariyiina dadka yacni taariikhyahanada kutubtooda iyo wagayrihim yacni wuxuu rabaa inuu yidhaha kitaabka alistiicaab oo ibnu cabdilbar leeyahay oo saxaabada uu uga sheekeeyo waa kitaab fiican laakiin xoogaha wuxuu ku ceebeeyey oo uu ku jaraaxeeyey kitaabkiisa inuu ka hadlo saxaabada wixii ka dhexdhacay yacni maynan ahayn waxaas inuu ka hadlo inuu iska dhaafay ahayn ha ka hadlee haddana iyou ka soo qaadanayaa dadkan akhbaariyiinta oo iska taariikh yahanada ah leanna akhbaarigu naqdulaxaadiis walakhbaar ma yaqaano wax allaale wixii uu maqlo iska soo aruurina meeshaa marka waxaa ka dhacaya waxyaaba aan saxaabada laa'iq u ahayn baa soo bixi karo ilaa ninka taariikhyahanka wax allaale wuxuu arkuu sheegaa isaga maahan saxiix waaye iyo daciif waaye imu ku shaqeeyo waxaas marka kitaabkiisa inuu geliyo maynan ahayn wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen laabudda waxaa qasaba fii itlaaqi suxbati suxbo itlaaqitaankeeda maca ru'yati aragtina lala qabo an yarwiya canhu inuu nebiga wax ka wariyo xadiidan hal xadiid aw xadiidayni ama laba kuwo kale waxay dhaheen saxaabi annaga waxaan dhahaynaa shardi waxaa ah nebigu inuu xadiidka ka wariyo hal ama laba ninkaan ka warinin maahan saxaabi waa qowl kale wa can saciid bni lmusayab budda waxaa qasaba min an yasxabahu sanatan aw sanatayn nebiga inuu sanad la socdo la saaxiibo ama labo ow yaqzuwa macahu ama ou la duulaan tago gaswatan duulaan ow gaswatayni ama labo shuruudan dhan waa zaa'id qowlka saxiixa kii horow warawaa shucbatu can muusa asabalaaniyi waatnaa calayhi khayran buu ku ammaanay qaala wuxuu yihi qultu lianas ibni maalikin baa waxaan ku yidhi hal baqiya ma haray min asxaabi rasuuli llahi sal ly slam nebiga asxaabtiisa axadun hayruka axad aan adiga ahayn qaala wuxuu yidhi naasun min alacraabi dad reer baadiya haray ra-owhu nebiga way arkeen fa amaa man saxibahu falaa laakiin cid nebiga la saaxiibtay maya rawaahu muslimun bixadrati abi zurca hadalkaanuu marka usoo deliishanayaa yani waxay leeyihin aragti keliya kuma filma laabudda inuu la saaxiibo qof lianna anas waa kala farqiyey wuxuu yidhi qof nebiga la saaxiibay ma joogo adduunkaan laakiin dad arkay waa joogaan yii waa kala farqiyey sooma laakiin suxbada uu sheegaya ayaa waxay tahay suxbo oo yacnii yacni saaxiibtinimo iyo mulaasamo iyo waxaasuu ka hadlayaa maahane suxbadii ma u sugnaatay hadda maahan wa haada inamaa nafaa fiihi suxbata alkhaasata waa taas suxbo khaas abuu anfiyey walaa yanfii ma anfinaayo masalaxa calayhi ljumhuuru waxa ay jumhuurku ku heshiiyeenoo isilaax ah min ana mujarada ru'yati aragtida keligeed kaafin inay tahay mid ku filan fii ilaaqi suxbati suxbada ilaaqitaankeeda lisharafi rasuulilahi sal l salam rasuulka sharaftiisa darteed iyo wajalaalati qadrihi iyo qadarkiisa weynaantiisa iyo waqadri man ra'aahu ninkii arkay qadarkiisa oo min almuslimiina ah yani wuxuu leeyahy suxba caama suxba khaasa ayaa jirto suxbada caamada ah anas kama hadlina midda khaasadu ka hadlayo walihaada kan dartiis jaa waxaa yimid fii bacdi alfaadi alxadiidi asaxiix waxaa ku timid taqzuuna waad duulaysaan fa waxaa la dhahayaa hal fiikum man ra'aa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ma idinku jiraa qof nebiga arkay fayaquuluuna nacam ayay dhahayaan fayuftaxu lakum waa la idiin furayaa xataa dakara man ra'aa man ra'aa rasuula allahi sal ly slam alxadiida bitamaamihi le marka ru'yada keliyana xadiidkana sheegaya inay ku filantahy wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen fii mucaawiyata mucaawiya iyo wa cumara bni cabdilcaziiz mucaawiye iyo cumar bnu cabdilcasiis yaa fadli badanaa la yidhi markaasuu yidhi la yowmun maalin shahidahu mucaawiyatu mucaawiye uu xaadiray maca rasuulillahi sal ly salam nebiga la jirkiisa khayrun waa ka khayr badan yahay min cumara bni cabdilcasiis wa ahli beytihi cumar bni cabdilcasiis iyo qoyskiisa yani hal goob oo mucaawiye uu nebiga la joogay baa waxa dhan isku fuuqsanayso cumar bnu cabdilcasiis iyo dadkiisa haddii laysu geeyo ayb marka suxbadu inay weyn tahay farcun waasaxaabatu kulluhum cuduulun saxaabada dhammaantood waa caadiliin yacnii ninka saxaabigaa ma la baaraayo isaga ma la dhahayo hiqa miya mase hiqa ma aha ee lama dhaho saxaabada dhammaantood waa cuduul haddaad magaciisa aqooto iyo haddaadan aqoonin xataa haddii la yidhaha wacan rajulin saxiba anabiya sal ll ly slam waa ku filan tahay waasaxaabatu kulluhum cuduulun weeyaan cinda ahli sunnati waljamaaca ahlu sunna agtooda limaa atna allaahu calayhim maxay saa u yihiinna liajli maa kii dartiis ahna allaahu alla uu ku ammaanay calayhim korkooda fii kitaabihi alcasiiz iyo wa bimaa nadaqat bihi sunnatu nabawiyatu iyo sunnada waxay ku dhawaaqday fi lmadxi lahum ammaan la ammaanay iyaga fii jamiici akhlaaqihim iyo afcaalihim aayadaha waa badan yihiin soo maaha wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allaahu canhum waraduu canhu iyo lilfuqaraai lmuhaajiriina iyo midda ka dambaysa waladiina tabawa daara saxaabadii saasaa loo ama iyo aayadda kale iyadana suurat lxadiid yani ku jirto ayb laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaaika acdamuu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakullan wacda allaahu lxusnaa wa kullan kuwii maka fatxiga ka hor wax islaamay iyo kuwii kadib islaamo wax kulligood ilaahay janno u yaboohay xaalad wanaagsan marka muslimiinta qalbigooda saxaabadii rasuulka wanaagay ugu haayaan iyo ixtiraam iyo weyneyn xadiidka nebigana wuxuu ahaa waladii nafsii biyadihi yani laa tasubuu asxaabii asxaabteyda ha caynina fawaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin hadduu bixiyo buurta uxud oo dahab ah saxaabi koombo ou bixiyo ama nus koombo ma gaarayso ma gaarayo kulli marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusaysaa saxaabada qiimaha ay leeyihiin ayb allah allaha fii asxaabii nabiga laga wariyey allah allaha fii asxaabii faman axabahum fabixubbi axabahum waman abgadahum fabibugdi abgadahum saxaabada ninkii jeclaada jacaylkaygu ku jeclaaday ninkii nacana nacaybkaygu ku necban yahay yani anuu inacab yahay ayb waa calaamat lkhudlaan saxaabada rasuulka oo la yidhaah waa xun yihiin abu zurcata raazi wuxuu yidhi shiicada ama raafidada waa zanaadiqu yidhi leanna maxaa yeele waxay rabaan inay jarxiyaan buu yidhi annaga markaatiyaalkeenna shuhuuddeenna iyo markaatiyaalkeennay rabaan inay jarxiyaan haddii markhaatida la jarxiyana waxay markhaatida ka ahaayeen baa ayaa jarxismaya saxaabada qur-aanka hadda qur-aanka qur-aankanna soo aan hayno akhrisanayno ku cibaadaysanayno salaadan iyo axkaamtan aan ku cibaadaysanayno ayagaa soo wariya sooma haddii la yidhaha saxaabada waa <coughs> haddii saxaabada la jarxiyo maxaa ka dhalanaya qur-aankii ay keeneenna shakiya gelayeen soo saas maaha markaasuu falfiiri abuu zurca yani fahmkiisa markaasuu wuxuu yidhi hum yuriiduuna an yujarixuu shuhuudana waaljarxu fiihim owlaa jarxiga iyagoo ku haboon yahay hum zanaadiqatun zanaadiqatun zanaadiqatun shiico khayr male weliba kuwan itnaa cashiirada ciraaq iyo iiraan iyo eh, lubnaan iyo joogo iyo yemantan kuwaan joogo oo xuutiyiinta iyo laleeyahay iyo kulligood waxa weeyaan waa dad saxaabadii baa shaki uga jira saxaabadii bay dhacninayaan ay duraayaan khatar waa marka shaniga <coughs> khilaafkoodu marka maahan khilaaf dhow maahan khilaaf siyaasadeedna ma aha khilaaf ilaa waqtigii saxaabada la xiriirow caamir bnu sharaaxil ashacbi wuxuu yidhi ayaga iyo yahuudda iyo nasaarada la tartansiiyey hal xumaanay dheeraadeen yahuud iyo nasaaro shiicada xumaanta ay dheeraadeenna wuxuu ku macneeyey yahuudi waxaa la yidhi man khayru ahli millatikum yaa idinkugu khayr badan dadka diintiinna ku jiro markaasay dhaheen asxaabu muusa dadkii muuse asxaabtiisa nasaaradaa la yidhi yaa idinkugu fiican idinka xawaariyu ciisa bay dhaheen xawaariyiinta yaa noogu fiican shiicadaa waxaa la yidhi man sharu ahli millatikum idinkaa idinkugu xunaa layidhi dadka diinkiina ku jiro oo u nisbo sheegtay yaa idinkugu xun qaaluu asxaabu muxammadin sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigay dheheen marka wuxuu leeyahy khasladaasay dheeraadeen xagga sharta yahuud iyo nasaaro marka yahuud iyo nasaaro ayagaa ka daran ayagaana ka diin xun xataa maxaa yeeley diin xumida waxay keenaysaa iyagu nifaaq iyo beenay kula dhex jiraan islaamnimada dararkooduna waa darar aad u badan inay ka xun yihiinna waa kaasaa taabicigaas uu sheegayo uu leeyahay marka xumaan kastana waa la wadaagaan midaasna waa dheer yihiin <clears throat> dowladihii ayaga ahaayo adduunkan soo maray xilli taariikhda marka la akhriyana waa darna waa xumaayeen nimankii masar joogi jiray ilaa ardul meelahan maqrib dhulkan maqrib joogi jiray faatimiyiinta la dhihi jiray raafiday ahaayeen xagga la ogyahay raafiday ahaayeen waxay isku qariyeen aalubeydnimo iyo faatimo iyo waxaasay isku qariyeen waxay nimankaas marka sababeen intii ay ka telinayeen masar <coughs> intii ay masar ka telinayeen bukhaariga iyo muslimka iyo kutubta sunnada waa lagu akri waayey waa diideen culamada sunnadana waa lay jireen bacd ilaima marka waxay wariyeen imaamu dahabi aan u malaynaa thaabit bnu aslam nin la yidhaha tarjamadiisa bunaani ma aha nin kale thaabit bnu aslam kale ayaa wuxuu yidhi intay qabteen bay waxay yidhaahdeen adiga mayaa qofka yidhi toban leeb toban sahmi haddaan haysto sagaal cubeydiyiintan ku tuurayaa halna yahuud iyo nasaaraan u diyaarsana adi maasaa yidhi bay dhaheen markaas wuxuu yidhi ma dhihin saas maxaad leedahay markaasuu yidhi haddaan toban leeb haysto sagaal waxaan ku dhufanaa cubeydiyiinta kan tobanaadna ayagaan ugu darayo markaasay intay qabteenay waxay u dhiibeen waxaa dadka u ciqaabi jiray yahuud yahuudda iyo nasaaradii u dhiibi jireen muslimiinta si aynan ugu naxariisanin markaasay biyo karkaraayay ku dhex rideen ninkii marka saasay u ciqaabi jireen marka dadka markii dowlal ayuubiya ay masar qabsatay oo ayaga dowladoodii ay baaba'day faatimiyiintii ay baaba'een markaas ayaa la bilaabay qaahiro in lagu aqriyo saxiixulbukhaari in saxiixulbukhaariga lagu aqriyo markaasay bilaabatay waxaan marka bidcooyinkan mawliidka iyo ayagaa bilaabeen marka niman diin meeshaas ka joogo oo nacayb intay diin u qabaan aan bukhaarigii in la akhriyo ogolayn say nebiga ku jeclaadeen ninkii ku daydaa laga rabaa marka wasaxaabatu kulluhum cuduulun hadda marka soomaalida nimankaas fara kululay ku haayaan dibadaha iyo gudaha labadaba dad badan aan ogsoonnahay dibadaha joogo oo nimankaas wax siiyaan xoogaa u tuurtuuraan oo ayagii markaa shiicanimadii waxaas faafinaya marka inay ku qanceenna iska dhigayen farcun wasaxaabatu kulluhum cuduulun cinda ahli sunnati waljamacati lima ahna allahu calayhim fi kitaabihi alcaziizi wabima nadaqat bihi sunnatu nabawiyatu fi lmadxi lahum fi jamiici akhlaaqihim waafcaalihim wamaa badaluuhu iyo waxay bixiyeeno min alamwaali iyo walarwaaxi a beyna yaday rasuuli sal l l nebiga hortiisa ragbatan jacayl fima cind allahi ilahi agtiisa waxa ay jecel yihiin min athawaabi aljaziili thawaabka weyn waljazaa'i iljamiili iyo abaalmarinta quruxda badan wa amaa maa shajara baynahum waxa ka dhexdhacay bacdahu nebiga gadaashiis calayhi salaam fa minhu waxaa ka mida maa waqaca wax dhacay can gayri qasdin qasad la-aan ku dhacay ayagoo waa un si markaa yani itifaaq un u dhacay qasad la-aan ka yowmi aljamal oo kale niman fidno wadaa dhinacaanna galay nimanka fidnada wadayaa laba dhinac isku qaybiyey dhinacaan iyo dhinacaan waxbay tuurtuuraan qolo walba waa lagu soo weeraray istiri iyagoo marka isdifaacaya ayay marka sidaas ay dagaalkii uu ku dhacay saas u jeedaa marka wa minhu maa kaana can ijtihaadin waxaa ka mid a ah waxyaaba ijtihaad ku dhacay ka yowmi sifiin oo kale walijtihaadu yukhdiu wa yusiib ijtihaadka saaxibkiisana waa gafaa waana asiibaa walaakina saaxibahu saaxibkiisa macduurun macduur weeyaan mid loo cudur daaraya wa in akhda'a haba gafo wama'juurun mid la ajar siinayo waa aydan noqod hal ajar wa ama almusiibu musiibku falahu ajraani itnaani laba ajar buu leeyahay wa kaana caliyun iyo wa asxaabuhu waxay ahaayeen aqraba ila alxaqa xaqa kuwa u dhow min mucaawiyata waasxaabihi uga dhow adilaana marka laga ogaaday meeshaaso oo nebigu wuxuu yidhi sal l ly slam khawaarijtu markay soo baxaan waxaa la dagaalami doonto tuqaatiluhu owla daa'ifatayni labada daaifa midda xaqa u dhow ayb meeshaas ayaa laga qaatay radia allaahu canhum ajmaciin iyadoo xaqa haddana ay u dhow yihiin laakiin dagaalka nebigu sala allahu calayhi wasalam ma uunan ammaanin dagaal bal xasan bin cali oo dagaalka sababtiisa ku istaagay ayuu nebiga ku ammaanay arrintaas marka meesha waxaa ka qaadanaya xasan qisadiisa waxaa laga qaadanaya dagaalku inuusan sax ahayn markaas la dagaalamay waa laga fiicnaay dagaalka xaqa labada kooxood yaa u dhow cali baa u dhowaa inkastoo xaqa u dhowaa laakiin dagaal waxaa ka horeeya islaax islaaxi baan laga bilaabin arrinta ilaa ayadda wain daa'ifataani min almuminiina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa taasay iloobeen marka radia allaahu canhum ajmaciin wa qowlu ay dhahayaan asaxaabatu cuduulun saxaabada waa caadiliin ilaa man qaatala caliyan intii cali la dagaashay maahani qowlun baatilun marduulun wa marduudun waa qowl baatila oo liito wa marduudun la radiyo dagaal ay dagaalameen cadaaladda uma uga baxayan ila ijtihaadun ku dhacay waqad habata fii saxiixi lbukhaariyi can rasuuli illahi sal l ly slam anahu qaal can ibni bintihi alxasan ibni caliyin wa kaana macahu cala almimbari uu la joogay ina bnii hada sayidun wiilkeygan waa sayid wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin ilaahay wuxuu ku heshiisiin doonaa laba koox oo waaweyn oo muslimiin labadii kooxba islaamnimadii waa kaasa wa dahara misdaaqu dalika arrinkaa runteeda waxay muuqatay fii nuzuuli lxasan limucaawiyata can ilamri uga degiddii uu xasan bin cali uga degay arinka mucaawiya bacda mowti abiihi caliyin markuu aabihii dhintay kadib cali ahaa faijtamacat ilkelimatu kelmadii baa waxay ku kulantay calaa mucaawiyata mucaawiya wa sumiya caama aljamaacati baa loo bixiyey wadalika sanata arbaciina min alhijrati bay ahayd fasama aljamiica dhammaantood wuxuu ku magacaabay muslimiina buu yidhi wa qaala tacaala wain daaifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fasamaahum mu'miniina buu ku magacaabay maca aliqtitaali iyagoo dagaalamaya waman kaana min asaxaabati maca mucaawiyata yaa saxaabada ka mid ahaayo mucaawiye la jiray yuqaalu waxaa la leeyahay lam yakun fi lfariiqayni labada koox dhexdooda ma uunan ahayn miatun boqol oo min asaxaabati labada koox boqol saxaabi maynan dhammayn inta ku jirta wa can axmeda walaa halaahuuna imaam axmed waxaa laga wariyey soddon xataa kuma jirin yani inta badnayd waa iska dhaafeen dagaalkaas wa jamiicuhum dhammaantoodna saxaabatun weyaan cuduulun kulluhum wa amaa dawaa'ifu rawaafidi raafidada kooxoohooda kooxahooda wa jahluhum iyo jahligooda wa qilatu caqlihim caqli yaraantooda wa dacwaahum iyo sheegashadooda ana saxaabata kafaruu saxaabadu inay kufriyeen ay sheeganayaan ilaa sabcata cashara saxaabiyan toddoba iyo toban saxaabi maahani wa samawhum wayna magacaabeene fa huwa min alhadayaani waa cantarabaqashka iyo warka yacni iska hadayaanka oo yacni aan macnaha ku dhisnayn ayb bilaa daliilin daliil la-aan ilaa mujaradu ra'yi alfaasidi waa iska hadayaan bilaa daliil ah ilaa mujaradu ra'yi lfaasidi un weeyaan ra'yi faasida maaha wax kale maaha can dihnin ka yimid dihni dihniga oo baaridin qaboobay iyo hawan hawo oo mutabacin la raaco ayb saas unbaa raafidada mar walba culummada ay u naqdi jireen wax soo dhoweysa jire ma jirin ayb dhulkan hadda asiya bakistan ee dhulkaas iyo muslimiintaas meeshaas jirto aad iyo aaday ula dagaalamaan nimankaas raafidada waxain firqooyinka firqaday doonta ha ahaadaan firqadaas raafidada waa necban yihiin noocou doono ha ahaada marba saxaabada dad kuwa caynaayo lama jeclo ayb mar waxaa arkay mararka qaarkood waxay khudbooyinkooda waxay ku laasimeen oo ay jimco kasta ku akrinayaan xadiidkaas allah allah fii asxaabii faman axabahum fabixubi axabahum waman abqadahum fabibuqdi abqadahum ku celcelinaya nimankaas marka raafidada shicaaray ka dhigteen waana ku fiican yihiin inay shicaar ka dhigtaan saxaabada jacaylkooda waxa saxaabada caynayana inay kula dagaalamaan wuxuu yidhi wahuwa aqalu min an yuradda wahuwa hadayaankaasuna aqalu waa ka yaraan badan yahay min an yuradda calayhi in la radiyo waalburhaanu calaa khilaafihi xujada warkaas khilaafsanna adharu wa ashharu waa muuqasho badantah waana nocaan mimaa culima wixii la ogaaday min imtitaalihim maxaa marka lagu bushinaa wixii la ooy mimaa culima wixii la ogaaday oo min imtitaalihim fartoonaanshahooda awaamirahu awaamirtiisa ay fartoonaadeen bacdahu nabiga gadaashiisa calayhi salaam wa fatxihim iyo furashadooda al aqaaliima ay furteen iyo walaafaaqa jihooyinka wa tabliiqihim canhu nabiga xaggiisa ay ka gaarsiiyeen alkitaaba wasunnata kitaabka i sunnada wa hidaayatihim annaasa hanuuninta ay dadka hanuuniyeen ilaa dariiqi aljannati ay ku hanuuniyeen wa muwaadabatihim daa'imidooda cala salawaati waazakawaati wa anwaaci alqurubaati ay daa'imeen nin gaala maa intaas samayn karan fii saa'iri alaxyaani wal wakhtiyaalka iyo awqaadaha dhammaantood dhexdeeda maca ashajaacati iyo walbaraacati lala qabo walkarami waliithaari iyo walakhlaaqi aljamiilati akhlaaq wanaagsan allatii lam takun fii ummatin aan ummad dhexdeed ahaanin min alumami almutaqadimati ka mida walaa yakuunu axadun qof ma ahaanayo bacdahum gadaashooda midlahum iyagoo kale fii daalika waxyaabahaas laysku ammaanay ayb mid kula mid noqonayana ma imaanayo gadaashooda faradia allaahu canhum ajmaciin walacana allaahu allah lacnado man yatahimu qofka tuhmaayo asaadiqa midka runta sheegaayo wayusadiqu yusadiqu alkaadibiin beenaalayaalkana rumaysana shiicadu ka wada beenaalayaalkana waa rumaystaan saadiqa saxaabadana waa tuhmaaya aamiina yaa rab alcaalamiin mowqifka culammada marka waa kana way shiica ka qabaan adiga marka inaad kanoo kale ka qabtaa la rabaa shiico ha sheegsheegin haddaad sheegaysana lacnad ugu dar hadda qof hebel ma lacnadaysid adiga laakiin waxa saxaabada cayaallaha lacnado ayb saa un inaad ugu darto dawaaifta dhanna saasay ahaayeen ibnu xajar ilhaytami wuxuu ka qoray yani kitaab asawaaciq almuxriqa la raafidada uu ku radinayo ibnu taymiya sagaal mujalladuu ka qoray minhaaj sunna firozabadi raafidada kitaabu ka qoray way badan yihiin marka waxaa ka mid a ah abu nucaym alasbahani kitaabu limaama kitaab la yidhaha ama araddu cala araafida ayuu leeyahay marka aaday u naqdiyaan xarakaadkan kama horeynin wax shiico faaniya qarnigii hadda tegoo kun sagaal boqol iyo labaatameyadii wixii ka dambeeyey yay bilaabatay in raafido la yidhaha la a weliba berigii khumeyni iyay aad u bilaabatay oo dowla islaamiya dowla islaamiya xukuuma islaamiya iyo la leeyahay khumeynigaasna saxaabadoo lacnada allah lacnadeen <clears throat> marka waxaani marka waxa weeyaan dadkaasoo iyaguna siyaasad un hadafkooda yahay baa ammaano soo dhoweeya shiicada amaa culummada islaamka xaalkoodu waa kana wa afdalu saxaabati saxaabada kuwa ka ugu fadli badan bal afdalu lkhalqi khalqiga ka ugu fadliga badan bacda alanbiyaai calayhim asalaam abuu bakrin weeyaan cabdullaahi bni cuhmaan attaymiyu khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa sumiya bisidiiqi ayaa lagu magacaabay limubaadaratihi ilaa tasdiiqi rasuuli calayhi salaam uu u degdegay nebiga rumayntiisa qabla annaasi dadka ka hor kullihim dhammaantood qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku waxa uu yidhi maa dacawtu axadan il ila aliimaani qof iimaanka uguma aanan yeerin ilaa kaanat lahu kabwatun kabwa ayaa ayuu lahaa joogs ilaa abaa bakrin maane fa inahu lam yatalactham ma uunan joogjoogsanin dib isuma celceliniya waqad dakartu siiratahu wa fadaa'ilahu wa musnadahu wlfataawa canhu fii mujaladin baan ku sheegay calaa xidatin ibnu kaiir wuxuu leey mujaladaan ka alifay abubakar fadaaishiisa iyo fataawooyinkiisa ayb kan waxaan umalaynaya inuu mafquud yahay uma min bacdihi isaga gadaashiis cumar bnu lkhaaab ayaa dadka ugu fadli badan nebiga ambiyada ka gadaale uma cuhmaan bnu cafaan uma caliy bnu abi aalib saas isugu xigan cumarna wuu ka alifay musnaduu ka alifay ibnu kaiir oo la yidhaha musnad ulfaaruuq musnad lfaaruuqaas marka waa mabuuc waa haynaa marka saddex mujallad isagoo ah ayuu madbuuc yahay fataawooyinka cumar iyo axaadiidta uu wariye iyo ayuu ku qoray haadaa ra'yu lmuhaajiriina waalansaar sidaas waaye afartooda saa inay u kala horeeyaan xiina jacala cumaru cumar markuu yeelay alamra arrinka min bacdihi gadaashiisa shuuraa markuu ka dhigay tasha tasha yacni wada tashi bayna sitatin lix qof mid ka mida in lasoo laga doorto fanxasara fii cuhmaana wa caliyin ayuu ku koobmay wajtahada fiihimaa cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa ku dadaalay halaaata ayaamin saddex maalmood bilayaaliha iyo habeenadeed xataa sa'ala nisaaa xataa naagaha ayuu su-aalay fii khuduurihinna guryahooda ku jiro ayuu soo weydiiyey wasibyaana ilmaha filmakaatibi dugsiga ku jiro falam yarawhum ma aynan arkin yacdiluuna bicuhmaana axadan cuhmaan inay qof la simaayaan ma aynan arkin faqadamahu calaa caliyin buu ka hormariyey wallaahu lamra qablahu maamulkana isaga ayuu farta ka saaray cabdiraxmaan bin cawf yani cuhmaan iyo cali cuhmaana fadli badan sabab markay labadooda noqotay hala doorto saxaabada cuhmaan saddex maalin iyo saddex habeen buu guryaha gargaraacay cali iyo cuhmaan ka warrama cuhmaan cuhmaan cuhmaan cuhmaan unbay dhahayeen dadkaasna dad lacag la siiya ma ahayn oo codkooda la gata ma aha sida hadda joogo kalemaynan ahayn diin waxaan ahaynna wax kuma fiirinaynin marka markay fiiriyeen waxaa la fadli batay cusmaan saasuu marka cusmaan wuxuu ku yahay saddex ayb calina marka uu afar kun ku yahay walihaada qaala daara qutniyu waxau yidhi man qadama caliyan calaa cuhmaana qofkii cali ka hormariya cuhmaan faqad azraa bilmuhaajiriina waalansaar wuxuu liiday muhaajiriin iyo ansaar wa sadaqa radia allaahu canhu wa akrama mahwaahu wa jacala jannata alfirdowsi ma'waah runow sheegay yidhi arrinkan waalcajabu waxaa la yaab leh annahu qad dahaba bacdu ahli lkuufati ahlu kuufa qaarkood waxay ku tageen min ahli sunnati weliba ah ilaa taqdiimi caliyin calaa cuhmaan yacnii dad ahlu sunnaha ka mid ah waxay ku tageen xagga fadliga cali iyo cuhmaan in cali la hormariyo marka mas'ale khilaafiyo masaladaas laakiin waxaa raajixa in cuhmaan uu horeeyo sunnada loogama baxaayo marka xagga fadliga fadiilada amaa laakiin xagga khilaafada ninkii yiraa khilaafadii cuhmaan khilaafo jirta ma ahayn imaam axmed wuxuu yidhi huwa adalu min ximaari ahlihi ama waxau ka yidhi abubakar iyo cumar ninka cid kale ka hormariyo aduu siday ahaataba khilaafada cuhmaan ninkii duro waa ku bidcooba bacd inaasu marka kutaab oo mucaasiriina duray sayd qudbi uu ka mid yahay khilaafadii cuhmaan uu duray sayd qudbina nimanka xarakiyiinta wuxuu u yahay yacnii lagama taaba karo nin halkaas u saaran yahay isagana marka khilaafadii cuhmaan uu duray cadaala lijtimaaciyaha iyo meelo badan oo mualafaadkiisa uu ku duray cusmaan khilaafadiisu xataa duray in laga iska ilaaliyo marka wayuxkaa can sufyaan athawriyi baa laga xikaayooday laakin yuqaalu waxaa la leeyahay inahu rajaca canhu sufyaan athawri waa ka soo laabtay wa nuqila milhu can wakiic bn ljaraxa laga soo guuriyey wa nasarahu ibnu khuseymata wlkhaaabiyu ibnu khuseyma ee khaaabina kaasayba u gargaareen wa huwa daciifun marduudun bima taqadama qowlkaa daciifuu yidhi waana marduud bima taqadama uma baqiyat lcasharati baa ku xigan tobanka inta hartay lixda kale uma ahlu badrin uma ahlu uxud uma ahlu baycati ridwaan yowma alxudaybiya wa ama asaabiquuna alawaluuna faqiila waxaa la yidhi saabiqiintaas hum man sallaa alqiblatayni man sallaa ila alqiblatayni yacni labada qiblo ninkii u tukaday saabiq ninkaas baytalmaqdisna u tukaday kacbadan usoo tukaday wa qiila ahlu badrin wa qiila ahlu baycati ridwaan wa qiila gayru dalika wallaahu aclam ayb hada aakhiruhu billahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed